بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الرابع مما جاء على وجه واحد kelimaadkii ninka mucribkaa uu u baahnaa tafsiirkoodan ku soo jirnay waxayna ahaayeen siddeed nooc noocii ugu horreeyey ayaa wuxuu ka koobnaa afar kelimo kelimada koowaad qaطu bay ahayd midda labaadna cawdu midda saddexaadna ajal midda afaraadna waa bala alraabicu mima jaa calaa wajhin waaxid bala wa huwa balaagii xarfun mowduucun waa xaraf loo dejiyey oo carabtu ay ugu tala gashay liiijaabi alkalaami almanfiyi kalaamka manfiga ah in iijaab loogu rogo yacni in ihbaat loogu rogo ay liihbaatihi kalaamkii manfiga ahaa in lagu ihbaatiyo ayaa loogu talagalay oo loo dejiyey fatakhtasu haddaba balaadii binnafyi nafyi bay khaas ku tahay ilaan wixii loo dejiyaaba waxay ahayd inay nafyi ihbaat u rogto marka waxaa ka horeeya waa inuu manfi yahay wa tufiidu waxayna faa'iidaydaa ibطaalahu nafyigaas ibطaalintiisa marka waa in nafyi la helo nafyigaas marka la helana waa ay ka shaqaynaho waxay u roge ihbaat mujarada kaana nafyu nafyigu can اlistifhaami istifhaam mujarada ka ahaado oo wax istifhaamayaysan la socon naxwu zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu kuwii gaaloobay waxay sheegteen inaan la soo noolay doonin marka ay dhintaan ka bacdi qul waxaad tidhaahdaa balaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartee latubcaثunna waa la idin soo noolay doonaa nafaa la idin geli doonaa markaa dhimatiin ka bacdi haddaba meesha nafyiyaa yaalla oo ah lan yubcaثuu waxay sheegteen inaan la soo noolay doonin marka ay dhintaan ka bacdi saasay aaminsan yihiin balaa macnaheedu marka waa maxay waa la idinsoo noolayn doonaa inaan la idinsoo noolayn dooninna wax jira maaha marka cadamu اlbachi waa ibطaalisay wa ahbat diddahu oo ah albachu fabalaa huna ahbatat waxay sugtay albacha bachigii bay sugtay almanfiya ee lagu anfiyey lanta wa abdalat waxayna buriday annafya oo ah cadama albachi cadama albachina meesha bay ka saartay wa ahbatat diddahu wa huwa albachu ow kaana nafyu ama nafyigu ha ahaado maqruunan mid lala xariiriyey biاlistifhaami alxaqiiqi istifhaamka xaqiiqiga mid lala xariiriyey ha ahaado waana istifhaamkii lagu dalbaayey fahmiga liأnna اlistifhaama طalabu اlfahmi istifhaam waxaa noo imaan doona aan xaqiiqi aan ahayn oo asalkiisa ka bixi doona markuu asalkiisa uu joogo ayaa waxaa la yidhaha istifhaamkani waa xaqiiqi liأnnahu yuطlabu fiihi alfahmu naxو alaysa زaydu biqaa'imin zayd ma taagna miya fayuqaalu waxaa leeyahay bala nafyi baa meesha yaalla oo ah laysa ilan laysa waxay faa'iidaydaa nafyi istifhaam baana la socdaa oo xaqiiqi ah alaysa zaydun biqaa'imin zayd ma taagna miya qofkan saa'ilka wuxuu jaahil ka yahay qiyaamkiisa in loo faa'iideeyo ayuu rabaa markaasaa waxaa leedahay balaa macnaheed waa maxay huwa qaa'imun wuu taagan yahay cadamu lqiyaamkiina meesha waa ka saartay qiyaamkiina marka waa sugtay fayuqaalu bala ay balaa huwa qaa'imun wuu taagan yahay qiyaamkiina way sugtay cadamulqiyaamkii oo laysadu ay keentayna meeshay ka saartay aw itawbiikhiyu ama ha ahaado nafyigaasi mid lala xariiriyey istifaam tawbiikhi ah ow kaana nafyu ama nafyigu ahaado maqruunan mid lala xariiriyay bilistifhaami tawbiikhi istifhaamka tawbiikhiga ah istifhaamka tawbiikhiga ah yaqtadii anna maa bacdahu waaqicun wa anna faacilahu maluumun wuxuu faa'iideeyaa waxa asaga ka dambeeyahay shay waaqica inuu yahay hase ahaatee qofka faacilka ahi inuu yahay qof ku eedaysan oo uusan ku ammaanayn tusaale ahaan am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wa najwaahum ma waxay moodaan inaanaan maqlaynin waxa ay siraysanayaan oo qalbigooda ay ku qarsanayaan iyo waxa ay ku showrayaan oo ay ku koodayaan inaanaan maqlayn ma sidaasay moodaan balaa nafyi baa meesha yaalla oo ah laa nasmacu sirahum wanajwaahum waxay moodaan inaanaan maqlaynin sirtooda iyo koodkooda haddaba xusbaankaas ama malahaas ama dannigaas shay waaqica ma ahaa mase waaqic ma ahayn inay moodaayaan allah inuusan maqlaynin ma jirtay mise ma jirin waa jirtay waa shay waaqic ah oo waxay aaminsanaayeen haddii ay wax siraystaan oo qalbigooda ku siraystaan ama ay dhexdooda ay ka showraan inaysan maqlayn saasay aaminsanaayeen tii xadiiskii uu ku soo arooray saxiixulbukhaariga laba ninoo quraysh ah iyo nin haqafi ah ama laba ninoo bani haqiif ka tirsan iyo nin quraysh ah inay meel ay ku showreen markaase waxay yidhahdeen rabbi inuuna maqlaa miyay idinla tahay midaa ah marku wuxuu yidhi haddii aan la jaharnana waana maqlaa haddii aan hoos u dhiganana na maqli maayo midaasaas jiri haddaba xusbaankan ama malahan waa shay waaqic ah laakiin oo maca daalik waa ku eedaysan yihiin sababtoo ah waa malo waa dannu suu am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa ay balaa nasmacu waa maqlaynaa aw itaqriiri ama taqriiri istifhaam taqriiriga la xidhiidho ow kaana nafyu aado maqruunan mid lala xidhiiriyo biاlistifhaam ataqriiri istifhaamka taqriiriga ah lala xidhiidhiyo istifhaamka taqriiriga ahna huwa xamluka اlmukhaaطab calى اlإqraari wاlاctiraafi biأmrin qad istaqara cindahu nafyuhu ow hubuutuhu qofka mukhaaطabka ah waa inaad ku xambaarto inuu ictiraafo shay uu qirsan yahay yacni oo uu yaqiinsan yahay inuu ictiraafo inaad ku xambaarto waa uu yaqiinsan yahay uu aaminsan yahay marka waxaa laga rabaa ictiraafkii waxaana ka mida qowluhu tacaalى alam nashrax laka sadrak sharxu sadrihi nebigu salى اllahu alيh waalي wasalam uu yaqiinsanaa marka alamtaasi waxay faa'iideyday taqriiray faa'iideyday liannahu kaana yatayaqanu ana allaha sharaxa lahu sadrahu biاrisaala ictiraafaa marka laga rabaa naxu alastu birabbikum rabbigiin ma ihi miya inuu rabbigood yahana waa yaqiinsan yihiin ictiraafaa laga rabaa marka haddaba alastu hamzada ku jirta oo nafyiga ka horeeya waa hamzat altaqriir alastu birabbikum rabbigiin mahi miya qaaluu waxay dhaheen balaa inaadan ahayn iska daaye waa aad tahay rabbi inuusan ahayn meesha way ka saartay inuu yahana way sugtay ay balaa anta rabbunaa rabbigana ayaa tahay ajrow waxay dureersiiyeen mukhaatabiintaasi annafya nafyigii oo maca taqriiriyi uu la jiro mujra nafyi اlmujarad nafyiga mujaradka ah meeshii uu maraayey ayay ka namarsiiyeen nafyiga mujaradka ah waa nafyiga istifaamku uusan la socon haddaba alastu birabbikum qaaluu balaa waxay la mid tahay zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa daasay la mid tahay ajro waxay dureersiiyeen oo ay socodsiiyeen annafya maca ataqriiriy nafyiga oo istifhaamka taqriiriga uu la socdo waxay marsiiyeen mujra nafyi lmujarad nafyiga mujaradka meeshii la marsiinhaye falidaalika qaala bnu cabaas sidaas daraaddeed ibnu cabaas wuxuu dha low qaaluu nacam nacam hadday dhihi lahayn lakafaruu waa gaaloobeen ibnu cabbaastaas laga soo wariyey laakiin isbaad uu baahan yahay hadalka ibnu cabaas haddii uu sugnaado macnihiisu muxuu yahay alastu birabbikum rabbigiin mi ihi miyaa haddii nacam la yidhaahdo ay lasta birabbina rabbigana ma ihid waayo ilaa nacam waxaan soo marnay annahaa litasdiiqi اlkhabari sawaaءun kaana muhbatan aw manfiyan waxa ka horeeya hadduu manfihana waa tasdiiqine ma qaama zaydun haddii la yidhaahdo ee aad tidhaahdo nacam macnaheed waa maxay ma istaagin tanna waa sidii oo kale alastu birabbikum soo nafyi kuma jiro nafyiga ku jira soo ma aha ilaa istifaamkan waa istifhaam taqriir istifhaam xaqiiqiya ma ahane haddii marka uu ahaan lahaa lastu birabbikum rabbigiin ma ihi ee ay yidhaahdaan nacam macnaheed waa maxay rabbigana ma ihid waaye haddii laakiin lagu yidhaahdo qaama zaydun ee nacam aad tidhahdo macnaheed waa maxay waa istaago waaye marka wuxuu leeyahy ibnu cabbaas haddii ay nacam dhihi lahaayeen macnaheedu waxay noqon lahayd rabbigana ma ihi rabbigana ma ihid na waa gaalnimo low qaaluu nacam hadday dhihina lakafaru waa gaalooba wejhu wuxuu yahy anna nacam litasdiiqi اlkhabari khabarka tasdiiqintiisa ay u ahaatay binafyin oo ihbaat ama khabarkaasi manfi ahaado ama ihbaat ahaado marka alastu birabbikum nafyiga ku jira haddii nacam loo isticmaalo macnaheedu waa nafyigaas inuu sax yahay waana gaalnimo الnowع الثاني nooca labaad ma jaءa min hadihi الكelimaat calىa wajhayni waa wixii kelimaadkan ka mida oo laba weji ku yimid muxuu idin qoraa markaas wa huwa idaa ana saasuu idin qoraa ma jaءa min hadihi الكelimaat calىa wajhayni wahuwa إdaa bغayri tanwiinin waa idaa oo aan la tanwiinin idan ha dhihin idaa aa la rabaa fataaraة yuqaalu fiiha mar waxaa la yidhaha darfu mustaqbal khaafiض lisharطihi mansuub bijawaabihi waxaa la yidhaha waa daraf mustaqbal ah khaafiض lishardihi shardigiisana waa khafdiyaa yani isagaa mudaaf ah waxaa ka dambeeyana mudaaf ilayhi bay noqdaan mansuubun bijawaabihi jawaabtiisu ku nasbisan yahin waxaa laga wadaa ficilka jawaabta dhaca ayaa idaadan ku camal falaa fii maxalliha annasb haaliban laakiin waa sida qaalibka fiihinna labadoodaba wadaalika fii naxwi idaa jaaءa zaydu akramtuka zayd hadduu yimaado waan ku karaamaynaa asaas si fiican u sharxi doonaa faidaa darfun lilmustaqbali زayd hadduu yimaado mustaqbalka soo maaha ilan majii'an imaanshahan weli ma dhicin waa majiiء murtaqب فإdaa ظarف للمستqبل مضاaف waana la iضاafeeyey وجاءa زayduna waa شharطuhu مضاaف إilayhi waana مضاaف ilayhi والمضاaف مضاaفkana khاaفض للمضاaف إilayhi مضاaف ilayhi asagaa khafdiya waa meeshii uu ka lahaa khاaفض لشharطihi shardigiisa asagaa khafdiya ilan idaadii baa مضاaف noqone shardigana مضاaف ilayh وأkramtuka jawaabu idaa idaadan jawaabteedii waa ilan idaadii waa shardiyo hayru jaazime ah shardina u baahan tahay jawaabna u baahan tahay jaaءa zaydun marka wuxuu noqday shardigeedii akramtukana waa jawaabkeedii wa ficlu اljawaabi wamaa ashbahahu jawaabka ficilka ku jira oo akramo ah iyo asaga wixii la mid ah huwa naasibu asagaa wuxuu yahay midka nasbinaya limaxali idaa idaa maxalkeeda maxalkeeda wuxuu u leeyahay ilen waa mabni waa mabniyun calى sukuun fii maxali nasbin oo yaa nasbiyey akramtudan faidaa idaa mutaqadimaة min taakhiir waa soo horeydaa laakiin xaqeedu wuxuu ahaa inay dib jirto oo maxay dib u jireen hadda jawaabkeedu inuu ayada ka horeeyo oo ayada ku camalfalaya walasul wuxuu aha akramtuka idaa jaaءa zaydun saasuu ahaa wa min hayri اlgaalibna waxa ah ilan gaaliban buuna yidhi soo ma aha ومiن غayr الغاaلب أn تkuna إdaa lilmaadي kama saيأتي إdaa in loo isticmaalo maadi waa غayru غاalب وأn تkuna لغayri الشharطi شharطi waxaan ahayn in loo isticmaalo kaqowlihi taعaalى وإdaa maa غadibuu hm yغfiruun waidaa maa qadibuu hum yakfiruun waa kuwa haddii ay caroodaan qoladii ay u caroodeen iska cafiya yakfiruun yani iska cafiyaan falaa yakuunu lahaa shardun shardin u ahaan maayo walaa jawaabun jawaabna u ahaan maayo wa tantasibu bimaa laa yakuunu jawaaban waxayna ku nasbisan tahay waxaan jawaab ahayn taqadama calayha ka horeey ow ta'ahara can ka dambeeyo haddaba idaadan maxaa idiin qoran walaa tudaafu lima bacdaha walaa jawaab waqiila watantasibu bima laa yakunu jawaaban taqadama calayha wataakhara canha haddaba waidaa maa qadibuu hum yakfiruun wuxuu u keenay inay idaa shardiye aysan ku ahayn meeshaan haddaba jumladan hum yakfiruun oo mubtada ay khabarka ka kooban waa jumlaة laa maxala laha min aلإcraab لأnnaha macطuufaة calى jumlati yejtanibuun yejtanibuunana waxay ahayd mowsuulka siladiisii ayadda bilowgeedii maxay ahayd والadiina yejtanibuuna kabaa'ir الإثm والfawaaxisha وإidaa maa qadibuuhum yakfiruun soo ma ahayn waidaa waawgan ku jirtahay waa waawdii caaطifada ahayd hum yakfiruunana waxay ku cadfay yejtanibuun oo ahayd silaة الmawsuul idan jumladaani laa maxla laha min اlأcraab لأnnaha macduufaة calى jumlati yejtanibuun oo sila ahayd haddaba yakfiruunadaani idaada ayadaa nasbine wa hum ayagu yakfiruun way cafiyaan qoladii dembi ka gashay ayay cafiyaan goorma idaa maa qadibuu hadday caroodaan idan waa fii maxalli nasbin biyakfiruun maadaanna waa silo wa haada tacriifu tacriifkan falaa yakuunu laha shardun walaa jawaab walaa tudaafu limaa bacdaha hoosuu aniga iga qabanayaa walaa tudaafu limaa bacdaha walaa jawaab wa qiila watantasibu iidhiib nuskhada aan arkay tan falaa yakuunu laha shardu walaa jawaab walaa tudaafu lima bacda waاtaqdiiru taqdiirkuna wuxuu yahay hum yakfiruun ayagu way dhaafaan waqta qada waqtiga caradooda ayay iska dhaafaan wa tunsabu bimaa laa yakuunu jawaaban waxaana lagu nasbiyaa waxaan jawaab ahayn taqadama caleyh oo canha yacni wuxuu la jeedaa marka yaksiruunadan oo jawaab aan u ahayn ayaa lagu nasbinaa inaysan jawaab ahayn hadd waa ahayn ilaan waxaan dhahnay yaksiruun waa khabar hubna waa mubtada jumladaas mudda ay khabar ka koobanna waa jumlatu laa maxla laha min alacraab liannaha macduufatun calaa jumlati yajtanibuun marka kuwaasaa nasbinaa ka wadayaa whada tacriifu aladii dakarahu lmusanifu tacriifkan musanifku uu sheegay anfacu macnan isaga ayaa ka waxtar badan xagga macnaha wa arshaqu cibaaratan isaga ka qurxoon xagga cibaarada wa awjazu lafdan isagaana ka erayo yar min qowli lmucribiin ay dhaheen ina haa'idaadii darfun limaa yustaqbalu min azamaani wa fiihi macna sharطi qaaliban ay dhaheen musanifkuna muxuu yidhi ظرف مستقبل khافض لشharطihi maنصuب بjawaabihi marka wuxuu le waa ka cibaaro qurxan yahay waana ka anfac badan yahay waana ka eraya yar yahay sababtoo erayadu wa isticmaale meeqay ahaayeen ظarف مustaqبل khaafiض oo saddex ah لشharطihi oo ah afar maنصuب oo شhan ah بijawaabihina lix ayagana waxay dhaheen ظarف lima yustaqbal waa saddex min الzamaani waa شhan wa fiihi waa lix macnaa waa toddobo shardina waa sideed haaliban waa sagaal ama annahu anfac inuu ka waxtar badan yaha miya falimaa fiihi min bayaani camali idaa maxaa yeelay hadalka musanifka waxaa ku jira idaa camalkeeda in la caddeeyo oo ah in waxa ayada ka dambeeya ayadu ay ku camal fale oo ay khafdine ilan wuxuu yidhaahdee khaafidun idaadii waa mid khafdiya lishardihi laakiin ayaga hadalkooda kuma jirto waxaa ka dambeeya inay iyadoo khafdineen waalcaamil fiiha waxaa kaloo ku jirta inuu caddeeyey idaada waxa ku camalfala ilan wuxuu yidhaahdee mansuubun bijawaabihi jawaabka asaga nasbiyey ayagu laakiin maysan caddayn wa tasmiya ya idaadu ku dhacaa min bayaani camali idaa wاlcaamil fiiha iyo waxaa ayada ku camalfalay wa tasmiyati maa yaliiha sharطan waxaa ayada ku xiga in shardi lagu magacaabo wa taaliihi kaaskan ku sii xigana jawaaban in jawaab lagu magacaabo taasna waxay faa'iideyne idaadani inay shardi iyo jawaab labadaba qaadaan lakiin ayaga hadalkooda kuma jirto wacibaaratm laa tufiidu dalik cibaaradooduna intaas ma faa'iideynayso wa ama annahu arshaq inuu ka qurxan yahay wawjazu inuu ka gaaban yahay fadaahir waa iska caddahay yihaahdeen wataktasu ida shardiyatu idaada shardiyada haadihi tan waxay khaas ku tahay bidukhuul inay gasho cala aljumali alficliyati wuxuu leeyahay idaadaani waxaa ka dambeeya waa inuu noqdo ficil yani jumlo ficliya waa inay ka dambeedo cagsa alfujaa'iyati fujaa'iyada cagsigeeda ayadana fujaa'iyada waa noo imaan doonta oo jumlada ka dambeyda waa jumlo ismiya cala fiihima laakiin waa sida saxiixnimada badan doodaa ku jirta naxw faإida انshaqat الsamaaءu fakaanat wardatan kaالdihaan faإida انshaqat الsamaaء marka waxaa ka dambeyda jumlo ficliya oo ah ficliya faacil inshaqat الsamaaء fakaanat wardatan oo ay noqoto casaan oo ka dihaan sidii harag allah aclam faإida انshaqat الsamaaءu fakaanat wardatan kaالdihaan وأmا نaxو ida الsamاء انshaqت miya mima dakhalat fiihi calى اlsm oo ismka ay gashay famaxmuul waxaa lagu xambaaray cinda jumhuuri الbasriyiin calىa idmaari الficli ficil inuu idmaarsan yahay wuxuu hore u soo sheegay idaada shardiyada waxaa ka dambeeyaa laga maarmaan inay tahay inuu ficil noqdo laakiin qur-aanka waxaa lagu hayaa idaadii waxa ku xigay oo isim noqday sida ida الsamاء انshaqat asamaau marka waa isim see la yeelaa basriyiinta oo aaminsan idaada shardiyada waxaa ka dambeeya inay ficil noqdaan waxay yidhaahdeen asamaa'udan iyo idaadan labadooda ficilaa u dhaxeeya ficilkaasoo uu fasiraa asamaa'udan waxa ka dambeeya taqdiirkuna wuxuu yahay idanshaqat asamaa'u inshaqat marka idaadii daahir ahaan isim waa la xariirsata laakiin xaqiiq ahaan waxa ka dambeeyahay waa ficil famaxmuulu cinda jumhuuri اlbasriyiin calىa idmaari اlficli wayakuunu اlismu addaakhilatu hiya calayhi idaada isimka ay ayadu gashay yani isimka ayada ka dambeeya wayakuunu lismu wuxuu ahaana isimkii addaakhilatu hiya idaadii calayhi isaga ay ka hormartay faacilan buu ahaana bificlin maxduufin ficil maxduufan uu faacil ahaan u qaadanaa ficilkaasoo yufasiruhu اlficlu اlmadkuur ficilka madkuurka oo fasiraa inshaqadaas ficil ay fasiree ayaa asamaa'udan faacil ay u noqoneen idan idaadii ficilaa la xariirsaday ism lama xariirsan oo wuxuu yahy ida nshaqat isamaau inshaqat milu waxay la mid tahay wa in imra'atun khaafat bay la mid tahay intii soo shardiya ma aha imra'atun baa la xiriirsatay oo isim ah isimkaani haddaba waa faacilu lificlin maxduufin yufasiruhu اlmadkuuru taqdiirkuna wuxuu yahay wain khaafat imra'aة khaafat faimra'aة faacilu bificli maxduuf calىa shariiطaةi الtafsiir oo tafsiir qaabkiis ku socda wtaqdiiru wuxuu yahay wain khaafat imra'aة khaafat faqaasa sharطa غayra اljaazim mu'alifku shardigii kayru jaasimka ahaa ayuu calى shardi اljaazim uga qiyaas qaatay oo ah fii dukhuulihi calى اlismi اlmarfuuci inuu galo ism marfuucah isimkaas marfuucah oo bificlin maxduufin ficil maxduufa uu rafciyey wa hada alqiyaasu qiyaaskan in kaana limujaradi الtandiir hadduu ula jeedo labadooda inuu isku mid uu ka dhigo kan kanuu la mid yahay hadduu ka wado fadaahirun waa iska daahir wain kaana lilistidlaal laakiin hadduu istidlaal ka wado fafiihi nadar nadar baa ku jiru yidhahdeen lianna sharda almaqiisi calayhi maxaa yaal maqiisu calayhi waxaa shardi u ah an yakuuna inuu yahay mima itafaqa calayhi alkhasmaani labada qof oo ishaysato waxay isku waafaqeen waa inuu ka mid yahay qiyaasku wuxuu leeyahay afar rukni oo lagama maarmaan ay tahay si uu u ansaxo in la helo hal rukni oo ka mid haddii la waayana ma yasixu alqiyaas waa in la helo asal oo ah maqiisu calayhi iyo farac oo ah maqiiska iyo xugun iyo cilla afartaas waa in la helo maqiisu calayhi oo asalkii ah iyo maqiiskii oo farac ah iyo xugunkii iyo cilladii waa in la helo hadda maqiisu calayhi ayaan haysannaa oo ah inta shardiyada ah waana asalkii faracna waan haysannaa oo maqiiskii ah waana idaada shartiyada ah xugunna waan haysannaa oo ah inta shardiyada ah inay ficil ay gasho haddii isim ay gashona inuu ficil u qadaran yahay xukunkaasaa intii la siiyey xukunkaas mid la midana waxaa la rabaa in la siiyo idaada shardiyada ah oo cilada ka dhexaydaa maxay tahay intaan asalka ah iyo idaadan faraca ah cilada ka dhexaydaa waa mid kasta oo labadooda ka mida inuu ka mid yahay min adawaati shardi mid kasta mid kasta inuu yahay shardi hadday doonana kala duwanaadeen haddaba mualifka nimankan kuufiyiinta ah hadduu rabo inuu u deliishado oo uu ku ifxaamiyo inta shardiyada ah laga yeeli maayo oo uu rabo inuu yidhaahdo idaa shardiyo ah isim marfuuca hadduu ka dambeeyo isimkaas marfuuca ficila u qadaran uuna rabo inuu u deliishado intii shardiyada ahayd laga yeeli maayo sababtu maxay tahay ha inta shardiyada laftigeeda isim inuu galo ayaan aaminsanahay uu leey ninka kuufiga ah see marka iigu deliishane ilayn maqiisu calayhiga waxaa lagama maarmaan ah marka la deliishanaho farca loo deliishanaa in labada qof oo iska soo horjeeda ay isku waafaqsan yihiin xukunkiisa xukunkiisana hadda layskuma waafaqsana haddii ay basriyiintu aaminsan yihiin ficil keliya inta shardiyada inuu la xariirsado kuufiyiintu waxay leeyihiin maya ficilna waa la xariirsadaa isimna waa la xidhiirsadaa see marka loogu deliishanaa looma deliishan karo marka waa inuu marka daliil haabita waa inuu yahay markuu ugu liitana waa inuu yahay mima اtafaqa calayhi almutanaadiraani ama alkhasmaani wuxuu yidhi wain kaana lilistidlaal hadduu rabo inuu intii shardiyada ahayd u daliishado idaada shardiyadaa ah fa fiihi nadar lianna sharda almaqiisi calayh maxaa yeele maqiisu calayhiga shardigiisa oo intii shardiyada ahayd waxaa shardi u ah an yakuuna inuu yahay mima اtafaqa calayhi اlkhasmaani labada qof oo aysaysatahay ama labada kooxood waxay isku waafaqeen xukunkiisa inuu yahay wاlkhilaafu haabitun fii in aydan intii laftigeeda baa la isku haystaa wاlmukhaalifu fii dalika waxaa khilaafsanna waa alakfash iyo wاlkuufiyuun fainahum yujuusuuna waxay bannaynayaan dukhuula in wa idaa ashardiyatayni cala alasmaa'i asmaada inay geli karaan ay aaminsan yihiin marka idaadii haddii isim uu galo ficil ayaa u qadarane isim inay gashay ka dhalamaydo deliilku aawey deliilkii wuxuu dhaha marka waa in inta laftigeeda waxaan aaminsan anaga inuu isim geli karo marka waa in deliil kale la raadiyo haddaba calى alasmaa'i faimra'aة cindahu mubtada ay waxay aaminsan yihiin imra'a inay mubtada tahay hadalkaas macnihiisu marka waa maxay intii shardiyada ahayd isimaa la xariirsadaa laga wadaa wakhaafatna khabaruhu khaafatna inay khabarkeeda tahay aw faacilun bilmadkuuri cinda alkuufiyiin ama haddii kale kuufiyiintu waxay leeyihiin waxaan ka dhigaynaa imra'atun faacil muqadam ah khaafatna ficil mu'akhar ah ilan ayagu waxay aaminsan yihiin in faacilku ficilkiisa ka hormari karo marka labaduba waa ugu bannaan tahay labadaas waddo basriyiintu labadaba aysan ogolayn in faacil muqadama laga dhigo iyo in laga dhigo mubtada labadana basriyiintu ma ogola ow bimaxduufin cinda alakfash ama akfash wuxuu aaminsan yahay in faacil laga dhigi karo laakiin faacil muqadama ma aaminsana akfash marka wuxuu raacsan yahay marna basriyiinta marna wuxuu raacsan yahay kuufiyiinta wuxuu leeyahay imra'atun waxaa bannaan in laga dhigo mubtada khaafatna khabar laga dhigo taasna wuxuu ku raacsan yahay kuufiyiinta waxaa kaloo furan uu leeyahay in laga dhigo imra'atun faacil lificlin maxduufin yufasiruhu maa bacdahu taasna basriyiintuu ku raacsan yahay kuufiyiinta kuma raacsana marka labada asag waa u furan tahay asagu marka wuxuu diidan yahay imra'atun in laga dhigo faacil muqadama oo ficilka ka dambeeyana faacil looga dhigo maya wuxuu le hadii faacil laga dhigaa waxaa faacilka uu noqona waa inuu noqdo ficil maxduuf ah oo meesha ka maqan taqdiirkuna uu yahay wain khaafat imra'atun khaafat marka labada waji baa ka banaantah wallahu aclam